alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu ala muxamedi wala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilman yanfacuna wla tajcal ma callamtana wabalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin lilimaami nawowi raximah llah khaas ahaan waxaynu joognay baabu alxilmi walanaati walrifqi baabka afariyo toddobaatanaad oo ku saabsanaa dulqaadka iyo deganaanshaha iyo dhibirsanaanta la dhibirsanaado wax la debciyo xadiidkan aynu soo marray oo ku saabsanaa qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam liashaji cabdilqaysi ina fiika khaslatayn yuxibuhuma allahu alxilmu walanah ninka alashaj lagu naanaysi jiray oo cabdiqays ka mid ahaa wafdi bay nebiga ugu yimaadeen calayhi asalaatu wasalaam markay wafdi ugu yimaadeen baa saa markay usoo galeen ayaa dadkii kale markaa xagga nebiga calayhi salaatu wasalaam ayay u yaaceen isagu waa ka hadhay alaabtoodii iyo rixaalkoodii iyo wuxoodii buu guray meel buu ku hagaajiyey yacnii tuldihii ay wateen buu xidhay kadib buu soo beddeshay idlad qurux badan buu markaa ku soo dhacay marka dambaysuu u yimi nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu gartay nebigu calayhi salaatu wasalaam nimankan inay wada socdeen markaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu yidhi ila baayactana idinkiiyo qowmkiinnuba ashaj cabdulqays baa hadlay oo wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi qofka waxa ugu qiimo badani waxa weeye waa diinkiisa annagu nafaha iyaga waa kula baayactamaynaa qowmka yagana waa u yeedhaynaa yaniiyaga ma ballanqaadin karo iyaga ma ballan qaadi karo laakiin waa ugu yeedhaynaa ciddiina ajiibtaa waa nala mid ciddii kalena waxa weeye waa la dirirayna saasuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam kadib baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ina fiika khaslatayn yuxibuhum allahu alxilmu waalanaa laba khasloo ilaahay jecel yahay baa kugu sugan midna waa dulqaadka midna waa degganaanshaha markaasaa su-aal buu nebiga ku celiyo wuxuu yidhi yaa rasuul allaahi labadan khaslo ma laba sifo igu qadiimaba oo sidaydaba dhalan ahaan iigu sugnayd mise waa wax cusuba igu soo dariday maya qadiim bay ahayd buuidhi markaasuu ilaahay baa mahadle ilaahay igu abuuray laba khaslo ilaahay jecel yahay ilaahay igu abuuray ayaa mahadle qisada caynkaasa ayaa markaa ku sugnayd sida riwaayadka qaarkood ku soo aroortay waayahay waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaala xadiidka lix boqol iyo sagaal iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo lix iyo afartan wa canha muslim waxa uu ka soo wariyey caaisha radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wasalam qaal in nabigu calayhi asalaatu wasalaam uu yidhi ina allaha rafiiqun yuxibu alrifqa ina allaha allah rafiiqun waa mid markaa dhimirsan oo umuuraha dhimriya oo debciya yuxibu alrifqa wuxuu jecel yahay sahlanaanshaha iyo debcinta ayuu markaa jecel yahay in wax la dhimriyo oo la debciyo ayuu jecel yahay aan umuuraha la ad adkayn waxaan sharcigu adkayn waa inaan la adkayn wa yucطii cala alrifqi maa laa yucطi cala alcunf wa yucطii ilaahay waa bixiye cala alrifqi dhimirsanaanta iyo sahlanaanshaha iyo dabca wuxuu ku bixiyaa maa laa yucti cala alcunfi waxaanu ku bixin adayga iyo shiddada aanu ku bixin ayuu markaa ku bixiyaa dhimirsanaanta ku bixiya waman laa yucti calaa siwaah iyo waxaanu ilaahay ku bixin calaa maa siwaahu ay calaa maa siwa rifqi rifqiga waxa ka soo hadhay waxaanu ku bixin ayuu markaa dhimirsanaanta iyo sahlanaanshaha uu ilaahay ku bixiya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiidkani waxa uu ku tusinayaa oo laga qaadanaya arafiiq inuu yahay ism min asmaa illaah magac magacyada ilaahay ee wanaagga badan ka mid a inuu yahay ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya ilaahay rifqiga inuu jecel yahay iyo umuuraha in la sahlo iyo in la dhimriyo iyo inaan la adkayn wixii sharcigu adkeeyey waa la adkaynayaa in la debciyona ma aha wixii laakiin sharcigu aanu adkayn waxa fiican marka in la debciyo oo la sahlo ayaa fiican rifqigana culammadu waxay yidhaahdeen waa liinu ljaanibi bilqawli waalficli waa in dhinaca la debciyo xagga odhaahda iyo xagga ficilka mid walba odhaahdii baa la debcinaya hadal debicsan baa lagu hadlaya ya yacni qofku inuu ku hadlo hadal karoox iyo dagaal iyo maagun ah iyo marka waxaw kulul waxa marka ka fiican si dhimirsan oo sahlan inuu u hadlo aanu waxba marka waxaweeye shiddo isgelin qofka kale uu la hadlayana aanu shiddo gelin marka rifqigu odhaahdii in la dabciyo waa tahay wa kadalika ficilka laftiisa in la dabciyo oo ficilka markaa la dabciyo lafteeda waa soo gelaysaa waxaa soo gelaya xaajooyinka iyo waxa dadka dhex gala umuuraha oo kale ama isqabsiga iyo wax la midka ah marka cid wax dhex maraan dadka qaarkood waxay caado u leeyihiin inay adkeeyaan oo waxba waxay ka adag yihiin dadka kula mucaamilaan aanu bug ka dhimin wuxuu ku dara mooyaane taasi ma fiicna waxa fiican waxay tahay waa in la dhimriyo umuuraha la debciyo markaa weeye sida allah jecel yahay waa saas weeye sa allah jecel yahay waa saas weeye hadday mucaamalo tahay hadday khusuumo tahay hadday marka waxaweye garsheega tahay yacni waxaweye wax walba in la debciyo ayaa fiican xataa waxaweye qofku debcaas wuxuu keensanayaa inuu wax ka tago oo isagu intiisii wax ka kaco ya oo inuu istiqsaas sameeyo oo waxaweye u murdiyo ilaa halka ugu dambaysa waxaa ka fiican inuu wax markaa dhaafo ya wa acrada can bacd nebigu calayhi salaatu wasalaam zawjaadkiisa qaarkood yacni sirtiisii wax ka mida markay u sheegeen zawjaadka kale nebigu calayhi salaatu wasalaam waxna waa u sheegay waxna waa ka jeestay wa acrada can bacd qayb buu sheegay qaybna waa ka jeestay marka in la wada sheego dabada laga wada maro ma fiicnaa ya carabtu ka ay ka qaadanayaan waxay yidhaahdeen waxay yidhaheen ma istaqsaa kariimun qad ruux sharaf le weligii istiqsaa ma sameeyo ilaa halka ugu dambaysa ya yani kuma talax tago oo bimacnaa xataa waxa uu yani markaa sheeganayo ama wixii marka waxaweeye yani qalad in laga galay u tilmaamayo dhammaan markaa waxa yani dabada kama wada maro yani waxna waa sheegaa waxna waa ka tagaa ya yani waxna waa sheegaa waxna waa ka taga waxaa soo gelaya arrinka waxba wuxuu ka sahlan yahay in la qaato sidaynu axaadiis dambeba ku arki doonno nabigana calayhi salaatu wasalaam ay ahayd akhlaaqdiis maa khuyira rasuullah sal allahu alay slm bayna amrayn qatu ilaa akhada aysarahuma waynoo inoo isla darsigu ku saabsan yahy waxaa kaloo xadiidka markaa ku sugan ilaahay rifqiga iyo dhimirsanaanta iyo dabaca iyo sahlanaanshaha wuxuu ku bixiyaa waxaanu adayg iyo cunfiga ku bixin ya marka cunfigu ma fiicna waxa fiican rifqiga ayaa fiican rifqiga iyo sahlanaanshaha iyo debicsanaanta ayaa markaa fiican qofku markaa hadduu waxa rifqi ku socdo waxaa laga yaabaa dantiisii inuu wada gaadho ama qayb ka mida gaadho laakiin hadduu cunfi iyo aday ku socdo waxaa dhici karta inaanu gaadhinba oo cunfiga cunfi laga hor keeno ama waxaa dhici karta hadduu xataa gaadho inuu dhib ku gaadho baa layidhi inuu dhib ku gaadho ayaa dhici karta xadiiska lix boqoliyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqoliyo toddobiyo afartan wa canha muslim waxa uu ka soo wariyey caaisha radia allahu canha ana anabiya sala allahu aleyh wasalam qaal in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina arifqa laa yakunu fii shayin ila zaana nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ina arifqa dhimirsanaanta iyo sahlanaanshuhu laa yakuunu fii shayin shay gudihii kuma sugnaado oo dhex dhaco ilaa zaanahu inuu qurxiyo mooyaane hadduu shay ku dhex sugan yahay rifqigu iyo sahlanaanshuhu waa qurxinaya walaa yunzacu min shayin shayna lagama siibo ilaa shaanahu inuu fool xumeeyo mooyaane haddii markaa rifqigii shay laga saaro oo laga siibo wuu fool xumaynayaa siibistaa laga siibay rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa rifqigu ashyaada markaa inuu qurxinayo loomana jeedo shay sharcigu adkeeyey baa rifqi lagu samaynayaa loogama dan laha wixii sharcigu adkeeyey waa siduu u adkeeyey khiyaarna looma leh in la debciyo laakiin shaygii aan sharcigu sidaa u adkayn in marka la adkeeyo maaha marka hadduu rifqiga ku dhex sugan yahay shayga waa qurxinayaa waa rifqiga maxmuudka ee aan sharciga ka hor imanay kii laga siibaana waa fool xumaanaya xadiiska wa can abi hurayrata radia allahu canhu qaala baala acraabiyun fi lmasjid abu hurayra waxa uu sheegay baala waxa kaajay acraabiyu nin reer miya ayaa kaajay fi lmasjidi masjidka gudihiisa ayuu ku kaajay fa qaama annaasu ilayh dadkiibaa xaggiisii u kacay liyaqacuu fiih si ay ugu dhacaan bimacnaa uga daafacaan oo marka waxa weeye yacni ninkan masjidkan uu ku kaajayo si ay ugu inkiraan oo ugu diidaan oo waxa weeye marka amaba gacan u saaraan haddee masjidka ilaahay oo markaa nin weyn iskaga kaajay wax laga cadhoodo waa tahay wax laga cadhoodo waa tahay marka taasay markaa dadkii xaggiisii u kaceen fa qaala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabigu wuxu uhi dacuu daaya iska daayo wuli yacni kaadidiisa ha dhammaysto yani markaa iska daaya wa ariiquu calaa bawlihi sajlan min maa wa ariiquu waxaa ku shubtaan buu yihi calaa bawlihi kaadidiisana waxaa ku kor shubtaan oo korka kaga shubtaan sajlan wadaan min maa in biyo ah aw danuuban ama waxa weeye markaa wadaan waa isla macnihii weeye lafdigunbuu ka shakiyey ma sajlan buu yidhi mise danuuban aw danuuban min maa waa wadaan biyaa ku shuba fainamaa bucithtum muyasiriina walam tubcatuu mucasiriin fainamaa bucithtum waxaa laydinsoo diray oo laydinsoo saaray muyasiriina xaalaa wax sahlaysaan oo fudaydinaysaan waa xaaliya wasfigu muyasiriina xaalaa wax sahlaysaan oo fudaydinaysaan baa laydinsoo diray walam tubcasuu laydma soo saarin mucasiriina xaala wax adkaynaysaan xaala wax adkaynaysaan laydma soo saarin ee xaala wax debcinaysaan oo sahlaysaan baa laydinsoo diray oo soo saaray rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey wasajlu sajligu bifatxi siini lmuhmala siinka aan dhibcaha lahayn kordhigiisa ayuu ku sugan yahay wa iskaani iljiim iyo jiimka reebistiis wa hiya dalwu lmumtali'atu maa'a waa wadaanta markaa buuxda maa'an ay min maa'in biyo ka buuxaan kadalika danuub saasoo kalea danuubkuna ahaaday labada mid waliba waa wadaan biyo ka buuxan wey wadaan biyoa wey wadaan biyo ah weeye xadiiskan waxaa laga qaadanayaa munkarka marka la inkiraayo in rifqi lagula yimaado alrifqu fi inkaari lmunkar ya munkarkii la inkiraayo in rifqi lagu sameeya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa ruuxa jaahilka in wax la barana waa laga qaadanaya oo nabigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkood sida ku soo aroortay wuxuu ku yidhi ninkii yacni masjidka laguma kaajo ninkii waa yaabay wuxuu yidhi markaa nebigu markii dambe uu waxgartay wuxuu yidhi markaa ima maagin ima dagaalin ima caayin wuxuu igu yidhi uun masjidka laguma kaajo bal cibaarada aday waa cibaaro sahlan oo latifan ruuxii jaahilkaa loo turayo marka waxa weeye jaahilkii in wax la baro oo si debacsan wax loo barana waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa kaadida aadamigu inay nijaas tahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa wujuubu inkaari ilmunkar munkarka in la inkaraayo in waajib tahay waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya masjidka in najaasada iyo waxyaalaha in laga ilaaliyaa haddii ay ku dhacdana laga nadiifiya inay waajib tahayna waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya in lagu kaaftoomayo in markaa waxa weeye biyo lagu shubo masjidka nebigu sala allahu aleyh wasalam ma ahayn sibidh gogolna ma lahayn wuxuu ahaa ciid mana goglanayn daad markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amray wadaan biyaa in lasoo qaado wadaanta lagu shubo xataa ma odhan yacni ciidda cidaada oo isku markaa waxawe markaa saasoo kale yacni waxa weeyaan markaa ku shubaysaan biyaha yacni gacmaha markaysaa ama wax la mida ku marmariya ma odhan ku shuba buuri wa calaa bawlihi sajra min maa yani taasna xadiidka waa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa kaadidii mawdic ku dhacday masjidka ka mid ah wadaanta biyihii inay nadiifinaysa ayaa laga qaadanaya ay daahir ku noqonayso meesha wadaantaa lagu shubay inay daahir ku noqonayso ayaa laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanayaa waxyaalo wax nadiifiyo oo biyaha ka ziyaada ah ama ushnaankii wixii la isticmaali jiray ama saabuunaha iyo wax hadda la isticmaalo in lagu daraa inaynay waxba laazim ahayn ay biyuhu kaafi yihiin biyuhu ay ku filan yihiin ayaa markaa laga qaadanayaa oo xadiiska waxyaalaha laga faa'iidaysanaya ka mid a waxaa kaloo laga qaadanayaa inkaarka munkarka la inkiraya haddii mafsado ka badani ka dhalanayso inaan la inkirayn oo ninkan haddii gacan lagu inkiri lahaa ila munkar buu ku jiraa oo samaynaya masjidkii buu ku kaajaya waajibka horreeyeyna muxuu ahaa in gacan lagu inkiro man ra'aa minkum munkaran falyughayirhu biyadi attagyiir bilyad nebigu waa u diiyey dacuu daaya waayo mafsado ka badan baa ka iman karaysay say ahlucilmigu yidhahdeen waxaa ka iman karaysay inuu ninku waxaweeye marka gacan loola tagoo lagu inkiro dee inuu kahadidii la carcararaaba dhici karta marna xaggaa la tago marna xaggaa hal wadan baa ku fillaatay markii hal meel keliya ku kaajay soo maa waxaa dhici karta toban wadaanood inay u baahan lahayd ayaa ka iman kari lahayd waxaa kaloo ka iman kari lahayd inuu kaadidu isku xidho isaga dhibaata uga timaado waxaa kaloo ka iman kari lahayd eh, de inuu mar cadhoodo ou yidha war meesha lagu cashuuraya waa maxay waa niman sankiisaba dacidi qaban waa ninkaa masjidkii dee beytkii ilaahay ee dadku ku tukanayeenay isugu imanayeen yacni markaa eh, ku kaajin waa nin weyn maaha marka inan yar maaha ama caruur maaha marka dee ninka waxa weeye halkaas ula bareeray inuu ku kaajaa dee waa nin marka siduu doona u socon jiray markii hore qabla islaami intaanu islaamin ka hor nin siduu doona u socon jiray inuu yahay ayaa ka muuqata marka waxaa ka iman kari lahayd inuu hadduu doono cadhoodo oo diinkaba ka ridoobo mafsado ka badan oo marka ayaa ka iman kari lahayd saas aawoodee culamadu waxay ka qaataan inkaarulmunkarku haddii mafsado ka badan ay ka imanayso lama inkirayo waa la yska diynaya hadda maaha in lala shaarigaayo lala wadaagayo lala samaynaayo maaha laakiin bes waa laga gaabsanaya un inkaarka la inkiraayo wakhtigay dhibaatadu ka imanayso inkaarka gacanta lagu inkirayo ee odhaahda aynay ka imanayn odhaahdaa loo wareegaya waxaa la ictibaarinayaa gacantii in lagu inkiro haddii mafsado ka badani ka imanayso inay tahay hayru mustataac midaan la awoodayn inay tahay bay noqonaysa oo istitaacada waxaa laga eegaa ma aha keliya imkaanulficli inaanu suuragal ahayn ee haddii ficilku ku suuragal yahay bimafsadatin acdam mafsado ka weynaansha badan hadduu ku suuragal yaho saa ku dhici karo laakiin mafsadadu ka badanayso sharcan waxaa la ictibaariyaa ghayra mustataac midaan la kari karayn inuu yahay ayaa la ictibaariya istitaaca sharciya inayna jirin ayaa markaa la ictibaariya waayahay waxaa xadiidku tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada inuu ku yidhi waxaa laydin soo saaray xaalaa fudaydinaysaan ashyaada sahlaysaan ee xaala adkaynaysaan laydinma soo saaro yacni shayga laydinka rabaa waa inaad sahashaan oo fudaydisaan ee adkaysaan marka lama rabo ina adkaysaan waxaan sharcigu adkayn in la adkeeyo lama rabo xadiidka lix boqol iyo labiyo afartan dabcdaha qaarkoodna waa lix boqol iyo sagaaliyo afartane wa can anasin radia allaahu canh can inabiyi sala allahu aleyh wasalama qaal anas ibnu malik waxa uu sheegay oo nebiga ka sheegay calayhi salaatu wasalaam qaala inuu nebigu yidhi yasiru walaa tucasiru yasiru fudaydiyo sahla walaa tucasiruu ha adkaynina ha adkaynina wabashiruu bushaareeya walaa tunafiruu dadka ha didinina oo ha caydhinina muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu amrayaa in umuuraha la sahlo oo la fudaydiyo yasiruu walaa tucasiruu ya waa amar walaa tucasiruna waa nahyi yasiru waa amar walaa tucasiruna waa nahyi yacni umuuraha sahlo fudaydiya walaa tucasiruha adkaynina ya marka waxa weeye sharcigu wixii aanu adkayn waa inaan la adkayn khusuumaadka iyo garta iyo wax sheegadka iyo wax tabashada iyo wax kala sheegadka iyo garnaqsiga iyo yacni kullu daalika waxa weeye waa in marka la sahlo oo la fudaydiyo oo la fudaydiyo taa waxaa ku liddi ah akhlaaqda munaafiqiinta oo maxay ah inay waxaweeye umuuraha adkeeyaan waxaynay weliba lahaynna sheegtaan wa idaa khaasama fajar khisaalka nifaaqa maxaa ka mid ahaa hadduu gar naqsanaayo ama doodaayo fujuur iyo dembi buu ku dhacaya waa xadgudbaya xataa xadkiisa ku joogi maayo xadkiisa ku joogi maayo addamaarata dadka qaarkood waa tay yidhaahdeen dee waxaanad lahayn sheego yacni aad waxaaga heshiye yacni wuxuu samaynayaa in ka badan intiisii buu sheeganayaa bal haatan hadday xataa soo ururto haddaan wax u raacin kollay intiisa si aan u waayin yaa intiisa si aan u waayin ama dadka qaarkood ay yidhaahdeen ku qabso ku qadimaysiye ku qabso ku qadimaysiye waxyaalaha noocaasi waxa weeye waa akhlaaq xun weeye yacni markaa sharcigana ka hor imanaysa sharcigana ka hor imanaysa sharcigu waxaabuu inoo fadilayaa ashyaada xataa qofku inuu intiisii wax ka kaca inay fiican tahay oo afdal tahay hadduu xadkiisii ku joogo dee waxaway waa mid u bannaan laakiin waxaa ka fiican oo afdal ah inuu marka xataa intiisii in ka kaco ayaa marka afdal ah wabashiruu walaa tunafiruu bushaareeye oo ha didinina tanfiir ha samaynina yacni wixii dadku ay ka didayaan oo ka yaacayaan ha ku samaynina oo bushaareeye marka carabka wanaagsan inuu fiican yahay ayaa laga qaadanaya dadka qaarkood waxa dhacday inay marka waxaweeye siday umuuraha u adkaynayeen u adkaynayeen ayaa waxaweye dadkiina waa ku adkeeyeen naftoodina waa ku adkeeyeen mid baa laga sheegay inuu yidhi dadkan hadda jooga waa munaafiqiin weye munaafiqiin siduu u waday waa munaafiqiin iyo waa dad xun ayuu yihi aniga laftaydu munaafiq weyn baan ahay buui aniga laftaydu munaafiq weyn baan ahay kulaha marka waxaa keensaday tashdiidka iyo adkaynta badan iyo cunfiga marka uu samaynaayey ayaa keensatay oo markii dambe isagiina uu markaa uu sidaas yani naftiisa kula macaamila xadiidka lix boqol iyo saddex iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo konton wa can jariir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul jariir bni cabdillaahi waxauu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam baan maqlay xaaluu odhanaayo man yuxram irifqa yuxram alkhayra kullah man yuxram irifqa ku kastoo laga qadiyo sahlanaanshaha iyo dhimirsanaanta alrifqu maahe waa alrifqa sababtuna waxa weeye afcaal alxirmaan walictaa ayaa waxay qaadataa laba mafcuul laba mafcuul bay qaadataa marka sida waxa weeye afcaasha ictaaga iyo siinta sheegaysaa laba mafcuul u qaadato ayaa afcaasha xirmaanka iyo qadinta sheegaysaana iyaduna laba mafcuul u qaadata marka waxa weeye mafcuulkii koowaad hadda wuxuu noqonayaa huwa oo manka u noqonaayo ayaa naa'ib faacilkii noqonaya mafcuulkii labaad weeye alrifqa markaa hays odhan waa naa'ib faacilkii oo alrifqu baa la odhanayaa hays odhanaya man yuxram mid kastoo laga qadiyo manta waa shartiyo saas aawadee ficilkii waa majzuum huwa kaas oo manka a ah laga qadiyo shakhsigaas alrifqa sahlanaanshaha iyo debecsanaanta iyo dhimrinta laga qadiyo hee yuxram waa laga qadiyaa ay huwa isaga alkhayra khayrkaa laga qadiyaa kullahu dhammaantii baa laga qadiyaa khayr oo dhan baa seegaya rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ruuxii markaa rifqi laga qadiyo oo aan rifqi lagu arsaaqin oo umuurahan had iyo jeer wax walba adayga qawlan wa ficlan inuu ku dhaqmo yacni markaa caadadiisu ay tahay kaas khayr oo dhan baa laga qadiyey waa shay weyn laguma daynoo keliya yuxram ilkhayra ee kullahu baa la raaciyey khayr oo dhan baa laga qadiyey waayo adayga ashyaada la adkeeyaa waxa weeye oo mar walba cunfi lala yimaadaa dee waxay sababaysaa masaa'ib dhibaatooyin bay sababaysa mid kale oo waxa weeye markaa isaguna cunfi ku dhaqmaya ayaa la kulmaya oo dabeed markaa waxaa dhici karta dhibaato ka badan inay ka timaaddo meesha inay dhib ka badan ka timaado ayaa dhici karta oo cadaawad iyo nacayb iyo baqdaa iyo markiisa markaa hadday doonto dagaallo iyo wax la mida yacni markaa inay dhacdo ya yacni mid kale uu la yimaado u yidhahdo dee hadday caynkaa tahay haddaba cirka soo leef cirka soo leef de markaa khayr oo dhan baa seegaya umuraha in la sahlana khayr baa lagu helaya man yuxram irifqa yuxram alkhayra kullah waxaa cajiib ah kullahu in la raaciyey walay khayr dhan baa laga qadiyey khayrka waxaa soo gelaya xaggii sawaabkii waxaa soo gelaya umuurihii inay sahlanaadaan waxaa soo gelaya dee akhlaaq wanaaggii yani ayaa soo gelaya ila rifqi wuxuu ka mid yahay akhlaaqda wanaagsan iyo dabaacadda wanaagsan bay ka mid yahay rifqigu yani uu ka mid yahay haddama aragta yani dadka qaar baa odhan jiray waxaan ku garannaa markaysa markaa cidi hadday doonayso yani wanaag ay doonaysana hebel bay soo dirtaa hadday xumaan doonaysana hebel bay dirtaa marka meesha hebel la soo diray wanaag laga dooni maayo hebel mar haddii la soo diray hadda ka war yani waxa weeye eh, taasi dee marka dhib saasay u sababaysa saasay dhib u sababaysa dadka qaar markay arkaan mucaamalo wanaagsan in lagula dhaqmay iyaguna mucaamalada wanaagsan baa laga yaabaa inay u beedhaan ya aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay nooc camalku yahay ayay abaalmarintu tahay haddaad fudaydiso ilaahay baaba idin fudaydinaya ya ilaahay baaba idin sahlay xadiiska lix boqol iyo afariyo afartan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan qaala lilnabiyi sal allahu aleyh wasalam awsinii abu hurayra waxa uu sheegay ana rajulan inin qaala lilnabiyi sal allahu aleyh wasalam uu ku yidhi nebiga calayhi asalaatu wasalaam awsinii ii dardaaran qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa taqdab ha cadhoonin ha cadhoonin faraddada miraaran ninkii baa ku celiyey dhowr mar buu ku celiyey dhowr goor ayuu mar walba wuxuu ku celiyey awsini awsini awsini qaala laa taqdab markaasaa nebigu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam ha cadhoonin rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa in nin nabiga calayhi salaatu wasalaam u yimi saxaabada ka midii oo ku yidhi ii dardaaran dabeedna hal arrin baa nebigu ugu dardaarmay halkaa arrin waa maxay ha cadhoonin laa taqdab ninkii wuxuu jeclaystay dardaaranno ka waaweyn intaa inuu nebigu ugu dardaarmo ayuu jeclaystay sidaas aawadeed buu ugu celceliyey awsinii awsinii awsinii nebiguna wuxuu ugu jawaabaa calayhi salaatu wasalaam laa taghdab ha cadhoonin su'aal haddii la isweydiiyo oo la yidhaahdo cadhadu waa inficaal waxaa kale jira ficlun iyo inficaalun ficligu waa waxa ruuxu ikhtiyaar u samaynayo ficil baa la yidhahdaa inuu kaco inuu istaago inuu fadhiisto inuu wax soo qaato waa ficil yaa waxna waa inficaal oo ikhtiyaar waxaan ahayn oo ruuxa ka dhacayo weyi masalan waxbaa loo sheegayaa oo la odhanayaa dhibaatada noocaasaa dhacday markaasuu ka xumaanaya murugoonaya isagu ikhtiyaaran isma laha murugow isagu murugood murugo la kaalay isagu isma laha ikhtiyaaran u samayn maayo waa saamow xaaladdu ay saamaynayso oo ruuxa isaga ka dhacaya laakiin ficilu ikhtiyaarkiisa ku doortay aan ahayn waxbaa lagu samaynayaa ama cid baa ku xadgudbaysa ama caayaysa amaba markaa waxaweye la dagaalamaysa waa cadhoonaya waa inficaal xaaladda markaa dhacday ayaa saamaynaysa waa saamow isaga ka dhacaya laakiin ikhtiyaari maaha gaajada iyo haraadka iyo murugada yacni cabsida cadhada yani waxa weyaan kullu dalika waxa weye waa inficaal wey mar haddaynay wax ikhtiyaariya ahayn oo ficil ikhtiyaariya oo ruuxu la imanaya aynay ahayn laa taqdab maxay noqonaysa ha cadhoonin maxaa lagu tawjiihinaya waxaa lagu tawjiihinayaa laba shay kow cadhadii inaanu isa sii laabraacin ila cadhada marka waxa weeye iyadoo aan qofka ikhtiyaaran marka hore aynay uga dhicin ayaa haddana waxa dhacda hibashada uu shaygii hibanayo ayaa waxay sababtaa marba inay sii weynaato weynaato weynaato marka asbaabtai horta kusii weynaanaysa inaanu la iman arrinkana iska sahlo iska dejiyo dulqaadka iyo markiisa marka waxaan wanaagga iyo degganaanshaha uu xasuusto uu liqo cadhadii dulqaadka iyo sabirku fadligay leeyihiin u xasuusto sidaas aawadeed cadhadii inaanu sii buunbuunin oo isi sii laabraacin oo istirsaal bimacnaa inuu la sii socdo taas inaanu isku dayin ee inuu liqo oo qariyo oo marka waxa weeye markaa ka dulqaato iska baabi'iyo taas iyadaa ku dadaalo shayga labaad ee soo gelaya waxay tahay cadhadii ruuxa waxbay amraysaa oo leedahay sidaas samee saa ku kac saa kaga jawaab saa iyo saas raddi ficil ahaan u yeel waxay cadhadu amrayso inaanu yeelin u fulin cadhadiina aanu isi sii laabraacin inuu iska fudaydiyo doono iska baabi'iyo ka dulqaato liqo asbaabihii cadhadu ku baabi'i jirtay inay la yimaado asbaabaha maxaa ka mid a waxaa ka mid a hadduu taagan yahay inuu fadhiisto hadduu fadhiyo inuu jiifsado yaa waxaa ka mida inuu ruuxu afkiisa haysto qofku markuu cadhoodo waxaa laga yaabaa in hadalla munaasib aan ahayn inay ka soo baxaan ou marka dambe isku cilkaambiyo kelmad baana dee wax sii fasahaadin karta kelmad baa wax sii fasahaadin karta markuu cadhaysan yahay ruux waa in isxukumaa isdabdiyaa iskaantaroolaa iska ilaaliyaa dhacdhac inuu markaas sameeyo raddi ficil haddii kale waxaanu mahadin baa ka iman kara yacani dhib baa ka iman karta ka weyn waxaa dhici kartaba qaladkii lagu sameeyey qalad ka weyn inuu galaa dhici karto qalad ka weyn inuu galo ayaa dhici karta asbaabaha kale uu la iman karo waxaa ka mid a inuu markaa shaytaanka iska naaro oo xadiiska shaytaan iska naarkana horeyn usoo soo marray abwaabtii horeynu ku soo marray ninkii aadka u cadhooday ee marka waxaweeye xiidadiisu aadka u kaceen waatii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan garanayaa kelmad hadduu odhan lahaa waxa uu dareemayaa ay ka tegi lahayn oo maxay kelmaddaas acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim ruuxu inuu niye ku yidhahdo biniya ilaahay baryaayo magangelaayo uu sidaa ku yidhahdo waxaa ka mid a inuu ruuxu weysaysto waayo cadhadii waa min ashaytaan shaytaankiina waa ka qayb qaadanaya siduu qofku markaa ugu dembaabi lahaa oo cadhadaa ugula iman lahaa dembi iyo waxyaalo khatara waaweyn ugu dhici lahaa ama cay iyo markaa qadaf ha noqoto ama ficil iyo dee dagaal iyo markaysa waxa dilba ha noqoto ama wax la mide eh. ama dadka qaarkood dee waxa cadhadu ku kaliftaa dee kufri midba marka intuu cadhoodo laga yaaba inuu gaalnimaba ku dhaco khatarteeda iska leedahay khatarteeda ayay iska leda marka calaa kulli xaal waa in cadhadii marka wax ruuxu iska ilaaliyo waxay amrayso inuu fuliyo ama la yimaado waa inuu iska jiraa markaana iskantaroolaa isxukumaa xadiis dambaynu ku arki doonaa laysa shadiidu bisurca yani ninka adag inaanu ahay ninka legdinta badan ee uu yahay ninka marka waxa yani alladii yamliku nafsahu cinda alqadab ma inoo iman doonaa xadiiskaasi baabka soo socda ayuu marka ugu dambeeyaa inama ashadiidu alladii yamliku nafsahu cinda alghadab ninka adagi waxa weeyaan waa ninka naftiisa kaantaroole xukuma ee isdabdiya markuu cadhoodo ya akhlaaq wanaagga lagama eego keliya qofku markaanu cadhaysnayn markuu cadhoodo xataa lafteeda waa inuu marka isdabdin karaa akhlaaq wanaagay ka mid tahy ma isxukumi karaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen markaan u fiirsannay xadiiska waxaa soo baxay shar oo dhan cadhadu inay kulminayso ya waaba cadhadii oo shar oo dhanba kulansanaysa waayo shuruur fara badan baa cadhada ka yimaadaan alquwa alghadabiya awoodda cadhada loo nisbeeyey ee qofka ku abuuran ee isdifaaca iyo wax iska celinta ku saabsan dee waxyaalo badan bay qofka ku xambaari karaan cadhadii waxay keensan kartaa colaad waxay keensan kartaa uur xumo waxay keensan kartaa qatiico qaraabadii isgoyso qaraabooyinka aan la xidhiidhin waxay keensan kartaa waxa weeye cuquuqulwaalidayn waxay keensan kartaa qadaf iyo cay iyo marka waxa dadka marka in la dhaleeceeyo waxay keensan kartaa marka qabaa'il dhan in haddii la doono la caayo oo marka madlamo marka faafsan ay tahay oo ay markaa dee aakhiro intaasoo dadii ay markaa isu soo kaa taagayaan ilahay muxuu nagu caayay weydii bal wuxuu nagu caayay qof keliya caydiis baan laga baxayn yaa oo qisaasi ka taallaa oo xasanaadkii ajarradii loo goynayaa bal ummad iska dhan iyo qabiil iska dhan markuu qofku caayo oo dabeedna dhammaantood isu soo taagaan madlamadii inay sheeganayaan iyo dulmigii yaa waa culusta nin baa laga yaabaa intuu cadhoodo qabiil dhan inuu caayo ama gabay uu ka tiriyo markaysaa qabiilka uu ku caayayo qabiil dadka agtooda sharaf lahaa ayaa gabay nin tiriyey laga yaabaa inay ku noqdaan qaaran sharaf lahayn qaaran sharaf lahayn inay ku noqdaan dee khatarteeda iskalada leedahay xadiis baa wuxuu tilmaamayey jariimooyinka ugu daran waxaa ka mid a ashaaciru yahju alqabiilata biasriha nin qabiilo dhammaanteed wada caaya qabiilo dhammaanteed wada caaya marka cadradii waxaa ka timaada dil baa ka yimaada imanka nimanka la yidhahdo banu numayr waxay ahaan jireen qabiil markaa dee dadka agtooda sharaf leh xagga reer ahaanna reer adag way ahaayeen aan cidi la taxaalufin yani marka waxa weeye xooggooda iyo yacni tiradooda iyo sida marka ay ahaayeen yani marka nasabkooda waxay ahaayeen qaad dadka agtooda sharaf leh bay ahaayeen reeraha faanay ahaayeen siday caynkaa u ahaayeen nin markaa waxawa gabyaa ah ayuunbay kaga cadhaysiiyeen ninkii markay kaga cadhaysiiyeen alraaci wabnu ayuunbaa markaysagaa ninkaas kaga cadhaysiiyey markuu ka cadhooday waa tegey habeenkiibuu gabay usoo tegey wuhi dabka ishida markaasu ee gabayga qor qor qor qor ilaa uu soo gaaday faqudda darfa innaka min numayrin falaa kacban balagta walaa kilaaba ya markaasu bakhtii dabka buui waa ka takhalluseen khalaas waa u dhameeyey buui ya baydkii wuxuu noqday mid wax walba kaga daran ilaa ay sheegan kari waayeen bani numayr baanu nahay meel walba waxaa ka dhacday faqudda darfa innaka min numayrin indhaha hoosu dhigo hogo hogo hogo innaka min numayr numayr baa tahay hogo hogo xaggaa dadka sare ugu eegsaa falaa kacban balagta walaa kilaaba waxay noqotay in markiisa xataa magacii numayr aan la sheegan karin magacii numayr ay ku faani jireen ee odhan jireen bani numayr inay ka wareegaanoo xagga sare u kacaan ay yidhahaan bani camir ibnu sacsaca ayaanu nahay hadda maaragta marka khatarteeda iskale xadiiska lix boqol iyo shan iyo afartan waa can abi yacla shadaad ibni awsin radia allahu canhu can rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam qaal ina allaha kataba alixsaana cala kulli shay ina allaha allah kataba alixsaana samafalka ayuu sharciyeeyey oo waajibiyey calaa kulli shayin shay kasta in lagu samafalo ayuu allah sharciyey ama allah uu waajibiyey waa kitaab asharciya ilaahay wuxuu waajibiyey oo faral yeelay shay kasta samafal in lagula yimaado oo la wanaajiyo oo sida wanaagsan laga galo oo sida wanaagsan la sameeyo oo si xun aan la samayn faida qataltum faaxsinu lqitla faida qataltum ay faida aradtum an taqtuluu haddaad doontaan inaad dishaan wax inaad dishaan ciddilkeeda sharcigu banneeyey fa axsinu lqitla wanaajiya qaabkaa u dilaysaan fa axsinu lqitla wanaajiya qaabkaa u dilaysaan waidaa dabaxtum markaad doontaan inaad wax gowracdaan fa axsinu dibxa wanaajiya qaabkaa u gowracaysaanna wanaajiya walyuxidda axadukum shafrata walyuxidda ha soofeeyo ha afeeyo ha liso axadukum midkiin shafratahu midida afkeeda ha liso ama ha soofeeyo yani saawiraan waxba karayn ha ku kirkirin saawiraan waxba karayn neefka ha ku kirkirinoo nafta ha ku silcin ee mididu mid soofaysanoo afaysan waa inay noqotaa wayna saa noqotaa walyurix dabiixata walyurix ha u raaxeeyo dabiixata uu neefkuu gowracayo ha u raaxeeyo rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa ilaahay ixsaanka inuu sharciyeeyey oo waajibiyey ayuu xadiisku tilmaamaya marka wax kasta in ixsaan lagu sameeyo cibaadada ilahay in ixsaan lagu sameeyaa dee waa mashruuc waa waajib akhbirnii can lixsaan qaal an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak marka ixsaan fii cibaadat illah baa jirta ixsaan fii mucaamalati alkhalqi baa jirta ixsaan fii cishrati alahli baa jirta yacni markaa dumarka iyo xaasaska dhaqanka lala dhaqmaayo in la wanaajiyo ubadka dhaqanka lala dhaqmayo in la wanaajiyo dadka mucaamalada la dhaqmaayo in la wanaajiyo waxaa soo gelaysa marka waxa hadal wanaagsan in lagu yidhaahdo ficil wanaagsan in lagula dhaqmo waqulu linnaasi xusna waqul licibaadi licibaadii yaquulu latii hiya axsan labada waalid in loo samafalo waa soo gelaysaa wa bilwaalidayni ixsaana labada waalid u samafala samafal yani u samafala haddamaaragta calaa kulli shay ba haddaba xadiisku sheegaya shay kasta in lagu samafalo xataa waxaa la gaadhsiiyey markaa shay gowracaysaan yacni u samafaloo si wanaagsan u gowraco u bireeya sida wanaagsan loo biraynaya waa maxay waxaa ka mida midida in markaa la soofeeyo midida la liso iyadoo afkeedu markaa u weyn yahay oo aad wax u jaraysa yacni waxaweye markaa lagu gowraco waxaa kaloo markaa xadiisku tilmaamaya dee in markaa loo raaxeeyo neefka la biraynayo la gowracayo sida loogu raaxaynaya maxay tahay waxaa ka mid a marka la biraynaayo ka hor waa inaan dee layska sii qadin oo laodhan berri baa la gowrici doonaaye yacni waxba yaan la siin yacni markaa caws iyo biyotonna dee ixsaankii kama mid ah in loo raaxeeyo inta markaysaga ay nooshahay dee markaa waxa la siiyo carafkeedii iyo biyaheedii iyo la siiyo waxay ka mid tahay yacni markaa raaxaynta loo raaxaynaya ka mid tahay marka dambe iyadoo baraad la waa in markaa la gowracaa horteeda midida waa inaan lagu lisin inta mididii lasoo qaato yani neefka hortiisa waa lagu dhisin waayo neefku tan waa garanaya geeridana waa garanaya yani taa waa garanaya soon bahiime neef xoolaa weeye waxba garan maayo middadaad lisaysaa dee inay markaa waxa weeye yacni isaga loo lisanaayo yacni waxa weeye waa wuu garanaya marka wuu ka naxayaa taasna lama rabo meel kale ku soo liso ta kale waynaan inaan isku horbirayn haddaad markaa waxa dhowr neef aad gowracayso oo neefkii kale isagoo arkaya hortiisa aanaad ku birayn waa argagaxaya aturiidu an tumiitaha mawtaat waatuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ma dhowr geeriyood inaad dishaa doonaysaa ya dhowr geeriyood neefka inaad disha miyaad doonaysa marka neefkii waa in loo raaxeeya midida lagu gowracayaana midi sofaysanoo afle waa inay noqotaa qaabka loo gowracaya qaab la wanaajinayo wayna ta addibxa iyo alqitla waa haya laga tilmaamaya waa masdaru haya ama waa ismu haya weeye oo waxay tilmaamaysaa waa qaabdilitaanka iyo qaab qaabgowraca ayaa markaa laga tilmaamaya marka waa haayotani ee wax walba in lagu samafalo ayaa markaa soo geliyay waa xadiiska cumuumkiisa ka mida xadiiska cumuumkiisa ka mida xadiiska lix boqol iyo lix iyo afartan dabcadaha qaarkoodna waa lix boqol iyo saddex iyo konton can caaishata radia allahu canha qaalat maa khuyira rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam bayna amrayni qatu ilaa akhada aysarahuma caaisha waxay tidhi radia allahu canha wa ardaaha maa khuyira rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay lama kala doorransiin bayna amrayni laba arrin dhexdood qatu yacnii weligii lama kala doorransiin laba arrin ilaa akhada aysarahumaa inuu qaato labada ka sahlanaanshaha badan mooyaane akhlaaqu nabiy sala allahu aleyh wasalam waxay ahayd in waxaweye labadii arrin la doorransiiyo ka sahlanaanshaha badan inuu qaadan jiray midba kuu ka fudud yahay inuu qaadan jiray waa goorma maa lam yakun ismaa waa haddaanu dembi ahayn haddaanu dembi ahayn arrinba kuu ka sahlanaanshaha badan yahuu qaadan jiray hadday labaduba sahlan yihiin ka sii sahlan buu qaadan jiray haddii midna adag yahay midna sahlan yahay ka sahlan buu qaadan jiray haddaanu dembi ahayn fain kaana iman hadduu dembi yahay kaana abcad annaasi minh wuxuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ka dadka ugu fog buu ahaan jiray ee uga dheer oo wixii dembiga nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka ka ugu fog ee uga fogaanshaha badan ayuu ahaan jiray siduu uga dheeraanayo uga fogaanayo waman taqama rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam min nafsihi fii shayin qatu nebiguna calayhi salaatu wasalaam uma aargoosan linafsihi naftiisa daraaddeed uma aargoosan fii shayin shay gudihii qatu weligii ilaa an tuntahaka xurmat ullahi fayantaqima lilahi tacaala Eh, ha yeeshee haddii marka waxa weeye xurmada ilaahay eh, lagu xadgudbo oo la dillaaciyo fayantaqimu lillah ay fa huwa yantaqimu isagu waa aargoosanaya lilaahi ilaahay dartii buu aargoyn jiray ilaahay buu aargoyn jiray tacaala allah isagaa koreeya marka istisnaagu wuxuu noqonayaa munqaic bimacnaa laakiin buu la macno noqonaya waayo xurmada ilaahay haddii meel lagaga dhaco oo la dilaaciyo lagu xadgudbo dee naftiisii in lagu xadgudbay oo naftiisa uu arsanayo ma soo gudagelayso yani waxa weye liajli illah buu markaa u aargooynaya marka waxay noqonaysaa alistisnaau leysa min alawal shayga la sheegay laga soo reebi maayo waa ka baxsan tahay marka wuxuu noqonaya istisnaagu munqatic ilaa an tuntahaka ay laakin an tuntahaka meelka dhaca meel lagaga dhaco la dilaaciyo xurmatullaahi xurmada ilaahay meel lagaga dhaco fayantaqimu lilaahi tacaala ay fa huwa yantaqimu lilaahi tacaala ilaahay ayuu u aargoyn jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa xadiiska isku waafaqay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa akhlaaqda nebiga sala allahu aleyh wasalam ee wanaagsanayd buu xadiisku ka warramayaa qayb ka mida waxaana akhlaaqdiisa wanaagsanayd ka mid ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam inuu umuuraha sahli jiray oo fudaydin jiray oo laba arrin haddii la dooransiiyo arrinba kuu ka sahlan yahay inuu qaadan jiray haddaanu dembi ahayn ya alashal falashal waa haddii dembi aanu ahayn qaydkii waa la dhigay laakiin shay walba in itlaaqan la yidhaahdo ka sahlan baa layska qaadanayaa oo aan qaydkaa la raacin aan markaa waxabay laga reebin wixii dembiya dee waxaa ka dhalanaysa dembiya in lagu dhaco laakiin wixii dembiya waa in laga fogaadaa markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam haddaanu dembi ahayn shaygaasi laba shayna la doorransiiyo ka sahlanaanshaha badan buu qaadan jiray laakiin hadduu dembi yahay dadka ka ugu fog ee uga dheeraanshaha badan ayuu ahaan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka inuu umuuraha la sahlo la fudaydiya laga qaadanaya waxaa kaloo laga qaadanaya xadiiska inayna fiicnaynu ruuxu naftiisa inuu aargoosto waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam naftiisa uma aargoosan jirin wixii naftiisa ku saabsan way iska cafin jiren waman taqama rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nafsihi fii shayin qat marnaba naftiisa uma aargoosan haddii la yidhaahdo osowta ay dhacday nebigu calayhi salaatu wasalaam gaalada qaarkood oo markaa diinka ka noqday intay markii hore rumeeyeen markii dambena markaa nebiga dacaayadeeyey inuu nebigu amre in la dilo sida ibnu khatal iyo yacni rag kaleba ibnu abi sarxi laftiisa uu amray in la dilo laakiin markii dambe uu shafeeco qaaday cuhmaan ibnu cafaan dabeedna markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam iska daayay ibnu khatalna lagu fuliyey gaalada qaarkood aan soo islaamin laakiin nebiga dacaa'idayn jiray laftooda sida waxa weeye ninkii la odhan jiray bnu bnulxaaris in markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam amray in la dilo oo la dilay maalintii beder markii lagu qabtay sawta dhacday waxaa la odhanayaa oo laga jawaabayaa taa lafteedu ma aha argoosi nebigu calayhi salaatu wasalaam dheefta naftiisa u argoosanayaye dhibta ay samaynayeen oo ku saabsanayd inay markaa islaamnimada iyo diinka ay dacaayadaynayeen oo barobagandooyin dadka diinka ay kaga awdayaan oo ugu diidayaan ay la yimaadeen oo ay kaga fitnaynayaan oo markaa waxa weeye taas yadaa aawadeed baa nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam in la dilo marka waxay soo gelaysaa an tuntahaka xurmat fayantaqimu lilaahi tacaala noocaasay soo gelaysa dheefta naftiisoo maxdiya ma aha waxa weeye xurmadii ilaahay buu meel kaga dhacayoo diinkii ilaahay buu dacaayadaynayeen markaasay dabeedna markaa waxa weeye dacaayadaha ay samaynayeen ee ay dadka diinka kaga awdayaan oo ugu diidayaan oo ugu sawirayaan markaa waxa weeye in markaa xaq aynay ahayne baatil ay tahay taa aawadeedna ay u sameeyeen sheekooyin markaa ay dadkii diinka ugu diidayaan taasaa loo yidhi u dila oo nadir wuxuu odhan jiray moxamed wuxuu idinka warramaa qisooyinkii caad iyo samuud iyo buu idinka warramaa bal hadday qisooyinkii markaa faris iyo aan idinka warramo intuu bugaagtii soo qaatay taariikhaha markaa faris iyo ruum ka warramayey markaasuu odhan jiray waxa uu idiin sheegaa waa intanoo kale iga dhegaysa yacni dacaayado noocaasa ayuu samayn jiray iyo waxyaalo la mida ayuu markaa samayn jiray marka waa wax markaa dadka diinkii loogu diidayaba gaalada qaarkoodoo diinka ka noqotayna waxay yidhahdeen annagaa soo tishaabinayoo beenteeda ayaynu soo ogaanay inay been tahay qaarkoodna waxaabay yidhaahdeen waxaan anigu ku idhahdo odhan jiray saasaa laygu soo dejiyey qora saas aawadeed baa nebigu u amray calayhi salaatu wasalaam in la dilo xurmadii ilaahay inay meel kaga dhacayeen daraaddeed oo dadkii diinkii ka awdayeen oo ay dacaayidaynayeen diinkii baatil iyo been inuu yahayna ugu sawirayeen yacni qofkana markaa yani waxaweye cidi ay tidhaahdo annagaa soo tijaabinno gunta soo taabannay oo soo ogaanay oo sidan iyo sidan bay tahay beenana ay sheegaan waxa weeye dad badan baa laga yaabaa inay rumaystaan marka waxa weeye mafsadada caynkaasay la yimaadeen ee xurmadii ilaahay meel uga dhaceen ayaa loo amray in la dilo xadiiska lix boqol iyo toddobiyo afartan waa xadiiska baabka ugu dambeeya oo dabcadaha qaarkoodna wuxuu noqonayaa lix boqol iyo afar iyo konton wa can ibni mascuudin radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam alaa ukhbirukum biman yaxrumu cala annaari ama yuxaramu cala annaari ma idinka warramaa biman yaxrumu ka xaaraan noqonaya cala annaari naarta ka xaaraan noqonaya sida kale haddii loo dabdiyana biman yuxaramu ka laga xaaraantinimaynaya cala annaari naarta aw biman taxrumu calayhi annaar ama wuxuu yidhi cidda naartu ka xaaraan noqonayso ma idinka warramaa taxrumu calaa kulli qariibin nebigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam taxrumu waa ka xaaraan noqonaysaa naartu calaa kulli qariibin mid kastoo dhow oo dadka u dhow oo hayinin yacni hayin ah mid latifan ah oo layinin yacni markaa jilicsan waxaa loo jeedaa dabeecaddiisu ay debicsan tahay oo sahlin sahlan mid adag oo shiddo badan aan ahayn ee dadka u debicsan oo u dhimrinaya kaasay naartu xaaraan ka tahay bimacnaa intaana la kulansaday iimaan biduuni iimaan dee kollayba naar la gafi maayo oo haddii iimaan aanu jirin dee naarta waa uu gelayaa ciddii iimaan ka madhani ee gaalnimo ku dhimatay naarta way gelaysaa waana ku waaraysaa walow dabeecad wanaagsan ba ha lahaado rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala wuxuu yidhi xadiisun xasan waa xadiis xasan ah sheekh albaanina waa saxiixiyey xadiiskani wuxuu ka warramayaa in nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada weydiiyey ma idinka warramaa cidda naarta ee xaaraan ka noqonaya ama naartu ay xaaraan ka noqonayso waa shakun mina raawi waana isla macnihii waayo ruuxii naarta xaaraan ka noqdaa inuu naar galaa naartuna xaaraan bay ka tahay inay cuntaa marka labada shay waa islaazimayaan siyaalaha nebigu calayhi salaatu wasalaam saxaabada cilmiga u bari jiray waxaa ka mid ahayd inuu su'aal weydiiyo shay aynay garanayn buu weydiinayaa markuu weydiiyo ay garan waayaan buu ka jawaabayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nebigu usluub keliya dadka waxuma beri jirin lahu asaaliib cadiida wa cadiida dariiqooyin badan iyo siyaalo badan oo kala duwan buu nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka waxu beri jiray mar dariiqo sardi ah uu sheegaayo masaa'isha oo iyaga markaa waxa weeye ugu khudbadaynayo ama u sheegayo ama wacdi ahaan ugu sheegayo ayuu markaa ugu sheegi jiray mar kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ugu sheegi jiray calaa sabiili su'aal waaljawaab si su'aal iyo jawaab ugu sheegi jiray mar kale nebigu wuxuu ugu sheegi jiray calayhi salaatu wasalaam inuu waxa weeye masaa'isha yacni markaa uu qaybqaybiyo oo yidhaahdo labaa sidaasa ama saddex baa sidaasa ama afar baa sidaasa ama shan baa sidaasa ama toddobaa sidaasa iyo waxyaalo la mida ya munaasabaad kalena qaar kaloo la noocaa ayuu sheegi jiray mar wuxuu ugu sheegi jiray inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam amhile iyo tusaalooyin u sheego oo yidhaahdo waxaasi waxaasay la mid yihiin oo shabbahaan oo la masal yihiin mar wuxuu ugu sheegi jiray asaaliib qasas ah mar wuxuu ugu sheegi jiray inuu marka waxaweeye khadadba marka u dhigo oo khad intuu jeexo markaysaa u yidhahda saaya saasay ahayd waana soo marray wax ka mida ah. xadiiskii ku saabsanaa diillimihii nebigu jeexay iyo khadadkii iyo laymankii uu jeexay ee uu midna ku matalaayey waxyaalaha acraadii qofka ku soo darrinaayay iyo masaa'ibta ku dhacaysa midna uu ku matelayey geerida oo ku wareegsan oo geesnaba aan uga baxayn midna uu ku matelayey marka waxaweye didiilada oo geeridaba ka dambaysa wakhti fog aanu gaadhayn uu iska yidi diiranayo dee takhdiidkaasuu samaynayay waxaa la mid a ah xadiiska kale tilmaamaya khata rasuul sala allahu alay waslam khatan mustaqiiman wa khata khuduudan can yamiini dalika washimaali asaaliib badan baa jirta marka kani waa usluub min alasaaliib sidaasoo kale marka dadka wax loogu sheegana waxay yidhahdeen culammadu sida badan qofku ma ilaawayo inta shay la weydiiyo shaygii marka la garan waayo in laga jawaabo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi naartu waxay xaaraan ka tahay ruux kastoo qariib ah qariib waxaa loo jeedaa waa ruux markaa dadka u dhow aan dadka iska kibrin oon dadkii ka fogayn ama ruux laga didoo laga cararo aan ahayn waa ruux hayin ah oo debicsan oo layin ah akhlaaqdiisu yacni marka ay tahay mid markaa eh, dhimirsan eh, sahlan oo aan ruux aad adagoo shiddo badan ahayn yaa xadiis kalena waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam almu'minuuna hayinuuna layinuun mu'miniintu waa qaar hayinna ah hadda hayin af soomaali baaba laga dhigo waa la soomaaliyey awrkaasi waa hayin marka leehi waa awr dee markaa waxa weeye degan oo marka hoggaanka raacaya oo biyo madaadsho ah oo meeshii loo jiheeyaba u jihaysanaya marka la tu'iyo markaa tu'samaya marka la kaxeeyo kaxaysmaya aan wax diditaana iyo buubaala aan lahayn yacni markaa aan lahayn marka muuminku sidaas ayuu markaa u deggan yahay akhlaaqdiisa iyo dabeicaddiisuna u sahlan tahay marka akhlaaqdaa wanaagsan iyo dabeecaddaa wanaagsan waa in da iimaan raacaa markuu iimaanku la socdo ayay noqonaysaa mid qofkii anfacaysa uu naarna kaga badbaadaayo baabka shan iyo toddobaatanaad baabu alcafi waalicraadi can iljaahiliin kanna wuxuu u baab yahay cafiga sheegista la sheegaayo cafinta waxa la cafiyo iyo walicraadi jeesiga laga jeesanaayo sheegista la sheegaayo ayuu u baab yahay caniiljaahiliina kuwa wax magaratada xaggooda laga jeesto kuwa wax magaratada ama kuwa kugu tacadiya xaggooda laga jeesto jahliga marbaa loo isticmaalaa tacadiga shaacirkii wuxuu yidhi alaa laa yajhalanna axadun calayna fanajhala fowqa jahli aljaahiliina cidiyana naga gardarraan buu yidhi inagu nagu xadgudbin hadday cidi nagu xadgudubto waa nin faanayaye waxaanu ku xadgudbi doonnaa cidda xadgudubta xadgudubkooda xadgudubka siyaada baanu ku xadgudbi doonaa qabiil xoogaa istaawey bay ahaayeenoo markaa waxaweeye xoogaa shiddo badnaa waa mucallaqadii camr bni kulsuum altakhlibi waa garanaysaa marka jahliga mar baa loo isticmaalaa ee tacaddiga iyo xadgudubka iyo argoosiga cid lagu sameeyo qaala allahu tacaala allah waxau yihi khudi ilcafwa cafinta qaado dabeecadda sahlan qaado inaad wax saamaxdo wax cafido qaado wa'mur amar oo dadka far bilcurfi macruufka iyo waxa san ee wanaagsanna dadka amar wa acrid jeeso caniiljaahiliina kuwa wax magaratada xaggooda ka jeeso oo waxba ha ka aargoosan iska dhaaf wa qaala tacaala allah waxau idhi fasfax asafxa aljamiil fasfax jeeso alsafxa aljamiil jeesiga wanaagsan jeeso oo bimacnaa si wanaagsan uga jeeso isaga dhaaf hadday kugu qaldamaan iskaga jeeso oo ka dulqaado wa qaala tacaala allah waxauu yidhi walyacfuu ha cafiyaan waliyasfaxuu ha iska dhaafaan oo ha ka jeestaan alaa tuxibbuuna miyaydaan jeclayn an yakfira allaahu lakum inuu ilaahay idiin dembi dhaafo miyaydaan jeclayn marba haddaad jeceshihiin inuu ilaahay idiin dembi dhaafo idinkana ciddii idinku qaldantaa ee idinku dambowdaa dee u dhaafa macnuhu wuxuu u dhacayaa haddii ciddii idinku dambowdo idinku qaldanta a cafidaan oo dhaaftaan ilaahayna waa idin dhaafayaa aljazaa'u min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku uu ahaa ayay abaalmarintuna noqonaysa ruuxu haddii ciddii ku qaldanta uu u dhaafi waayo uuna doono ilaahay hadduu uuna doono uuna doono markuu isagu dambaabo in ilaahay cafiyo dee waa laba shay oo kala duwan yacni sida markaa uu doonaayo in ilaahay ula mucaamilo isaguna waa inuu khalqiga ula mucaamilaa oo u cafiyaa cafiga ilaahay hadduu doonaayo iyo cafinta ilaahay aayaddu qisaday ku soo degtay waxay ahayd qisatul ifki ayay ku saabsanayd masabidkii caaisha la masabiday oo waxaynay falin oo zina ah lagu ganay munaafiqiina ay ku ganeen muuminiinta qaarna ay ku kadiyeen taas sababteeday ku timi marka waxaa jiray nin ay qaraabo ahaayeen abubakrin asidiiq casabay ahaayeen yacanii qaraabay ahaayeen qaraabo qaraabadaasina waxay ku timi misda hooyadii iyo abubakar baa waxay ahay habrawadaagoo laba walaalaabaa kala dhalay marka habrawadaag ayaa mistax hooyadii iyo abubakar ahaayeen mistax wuxuu ahaa saxaabi muhaajir ah oo bedri ah oo bederna ka qayb galay bederna ka qayb galay faqiirna waa ahaa waxaa masruufi jiray abubakrin asidiiq baa masruufi jiray caaisho ina abibakara ummi lmu'miniinna ah markii la masabiday nimankii masabiday ayuu markaa waxa weeyaan yacni la joogay oo uu markaa sheekadii iyo waxyaalihii marka ay ku kadiyeen nawcan maa uu markaa waxa weeye yacni ka qayb qaata waa lagu kadiyey abubakar isaga oo qisadaa inuu ku jiro in alla intii arrinkaasi socday oo muddo markaa ay noqotay bil ama bil iyo dheeraadba wax tallaaba kama qaadin biilkuu siin jirayna kama goyn markii baraa'ada ay beri tahay caa'ishi ay soo degtay oo aayaadku ilaahay ku beri yeelayo allah soo dejiyey ina aladiina jaa-uu bilifki cusbatun minkum ila aakhiri alaayaat ayaa abubakar wuxuu ka dhaartay dib dambe inuu mistax wax u siiyo ayuu ka dhaartay oo maadaama markaa isaga ay qaraabo ahaayeen marlabaadkana uu isagu masruufo in arrin beenoo masabida uu ka qayb qaato oo dee dhibi xaggiisa ay uga timaado tan noocaasaa ku cuslaato wadulmu dawi lqurba wadulmu dawi alqurba ashaddu madaadatan cala almar'i min waqci alxusaami almuhannadi yacnii qofka qaraabada la yahay dhibta ruuxa kaga timaadda iyo ruuxa kale dhibta kaga timaadda ku kala culays badan hadduu ixsaan gaara ku leeyahayna si gaaray usii taabanaysa markuu arrinkaa ka dhaartay baa aayaddani soo degtay walaa ya'tali ululfadli minkum waasacati an yu'tuu uli lqurba waxaa laga reebayaa abubakar dhaarashada uu ka dhaartay baa loo diidayaa laga reebayaa ma ilaahay uu yidhi yayna ka dhaaranin huwa fadliga iyo haninimada u saaxiibkii inay siiyaan kuwa qaraabada u saaxiibka inay wax siiyaan yayna ka dhaaranayn sifooyinkii mastaxlahaana wax ka mid a ah lagu sii dara isla aayaddaasay markaa ku jirtay walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibbuuna an yakfira allaahu lakum yacnii ha dhaafaan qaladkii laga galay hana iskaga jeestaan oo waxba yaynay canaananin oo dagaalin miydaan jeclayn in ilaahay idin dembi dhaafo macnuhu markaa wuxuu u dhacaya haddaad jeceshihiin ilaahay idiin dembi dhaafo idinkuna qaladka laydinka galay dhaafa oo cafiya markaasa abubakar uu yidhi waan jeclahay in ilaahay i dembi dhaafo markaasaan u soo celiyey nafaqadii iyo masruufkii uu siin jiray mistax dhaartiisiina uu ka kafaara guday wa qaala tacaala allah waxau yidhi waalcaafiina can innaas iyadoo mutaqiinta la sifaynaayo sifooyinka lagu sifeeyey waxaa ka mid a ah inay cadhada qarsanayeen inay wax baxsanayeen inay cadhada qarsanayeen inay dadka cafinayeen waalcaafiina can innaas wallahu yuxibu almuxsiniin allah wuxuu jecel yahay kuwa samafale ayuu jecel yahay waxaa laga qaadanayaa cafinta dadka la cafiyaa waxay ka mid tahay ixsaanka ixsaanka ilaahay jecel yahay bay ka mid tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa min awsaafi almuttaqiin kuwa ilaahay ka baqee muttaqiintaa sifooyinkooda inay ka mid tahay cafinta dadka la cafinaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi walaman sabara wagafara ina dalika la min casmi alumuur walaman sabara ku kastoo sabra wagafara dhaafa oo qaladka laga gala dhaafa ina dalika madkuurka lasoo sheegay oo alsabru waalgufraan sabirka iyo dhaafitaanka iyo cafintu la min casmi alumuur ay min maczuumaatiha yacni umuuraha kuwooda la goosto ayay ka mid tahay yacni lahu yacni kaa sabrayaa uu goosanayo ama la min dawi casmi alumuur umuuraha goosigiisa kuwa u saaxiibkaa bay ka mid yihiin ciddaa wax dhaafaysa ee sabraysaa umuuraha goosigooda kuwa u saaxiibkaa bay ka mid yihiin yacni sifaadka wanwanaagsan ee layska talbaayo ee la doonaayo yacni markaa la yimi walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani cafinta iyo jeesiga kuwa wax magaratada la yskaga jeesta ku saabsani kasiiratun waa fara badan tahay macluumatun waa la yaqaanaa waa la garanaya xadiiska lix boqol iyo sideed iyo afartan can caaishata radia allahu canha annaha qaalat lilnabiyi sala allahu aleyh wasalam hal ataa calayka yowmun kaana ashadda min yowmi uxud caaisha ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay ku tidhi laamkaasi laamu tabliiq baa la yidhaha lilnebiyo cidda hadalka lagu odhanayo bimacnaa hadalkii inuu gaadho la doonaayo oo isaga lagu odhanayaa la geliyaa laamu tabliiq baa la yidhahdaa waa ciddii hadalka la gaadhsiinayey maxaa lagula khitaabaya lagula hadlayo hal ataa calayka yowmun kaana ashadda min yowmi uxud waxay nabiga su'aashay calayhi salaatu wassalaam hal ataa calayka korkaaga miyuu kuu yimi yowmun maalin maalintaasoo kaana ashadda mid ka daran ahaaday mi yowmi uxud maalintii uxud maalinkaaga darani miyay ku soo marta miyay ku soo martaa loo jeeda qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wassalaam laqad laqiitu min qawmiki wa kaana ashadda maa laqiitu minhum yowma alcaqaba allah baan ku dhaartay ee laqad laqiitu laamkaasi waa muwadica lilqasam oo dhaar baa ka hor dhacaysa imaa madkuuran wa imaa muqadaran dhaartaasi ha ahaato mid la sheegay ama ha ahaato mid la qadaraayo waayahay ay wallaahi allah baan ku dhaartay laqad laqiitu xaqiiqe waa la kulmay min qowmiki qowmkaagii waxaan kala kulmay waxaa loo jeedaa quraysh baa loo jeedaa nebiguba quraysh wuu ahaaye marka maadaamuu iyada la khitaabayo iyada u tiiriyey ee lafteeda gaar ahaan ka hadli maayo lafteedu jilib yar buu ahaa oo banu taym baa laodhan jiray oo quraysh ka mid a jilibada yaryar ee quraysheed ayay markaa ka dhalatay caaisha waa banu taym laakiin qabiilka weyn baa loo jeedaa cidda wax dhibaysay yacni waa qabiilka guud laf gaara ma aha yacni kuwa waxaweeye qabaa-isha waaweyn qabqablayaasha markaa hor joogaana dee dhibta usii badnaa ilaahay baan ku dhaartay qowmkaaga waa kala kulmay buu buuhi yacni maalin markaa ka shiddo badan waa kala kulmay yacni calaa xasabi su'aal bay noqonaysa wa kaana ashaddu maa laqiitu minhum wa kaana ashaddu maa kii waxaa ugu darnaa laqiitu minhum yaga aan kala kulmay yowma alcaqaba maalintii caqabada yacni waxa weeyaan ayaa ugu darnayd waxaan kala kulmay yowma alcaqaba id caradtu goortaan u bandhigay nafsii naftayda inay magangeliyaan oo dhowraan aan u bandhigay cala bni cabdi yaaliil ibni cabdi kulaal ilma cabdiyaaliil cabdiyaaliilkaasi u ahaaday ina cabdikulaal u ahaaday waxay ahaayeen saddex nin oo walaalo ah oo ilmo cabdiyaaliil ah oo daa'if meesha la yidhaahdo ka taliya daa'if bay ka talin jireen waana saddex nin oo walaala ah oo ilmo cabdiyaaliil ah nebigu makuu ka tegay calayhi salaatu wasalaam markaasuu daa'if ugu tegey markaasuu iyaga la hadlay markaasuu wuxuu yidhi markaa i magangeliya si aan dadka u gaadhsiiyo kalaamka ilaahay wuxuuna u sheegay in rasuul ilaahay uu yahay i magangeliya si aan dadka u gaarsiiyo hadalka ilaahay laba nin waxay ugu jawaabeen oo ilmo cabdiyaalili si aad u xun bay ugu jawaabeen kii saddexaad isagu waa ka aamusay oo icraad buu sameeyey wuxuu uhi nin yahow laba mid baad markaa tahay rasuulnimaad sheeganaysaa inaad rasuul ilaahay too allah ku soo diray marka wax alla waxaan horta anigu ku odhanaya salban wa iijaaban ma jirto kumana beeninaayo kumana rumaynayo yacni waxaan kuu geysanayaan ma jirto garabku siin maayo kuma daafacayo rasuulnimaad sheeganaysaa haddii aad markaa been ku sheegayso warkaa midaan la hadlo oo hadal ku idhaahdo waabaad ka liidataa maxaa laba mid weeye inaad run sheegayso inaad been sheegayso haddaad been sheegayso midaan la hadlo waad ka liidataa oo ay markaa warkaagu gaadhay inaad ilaahay ku been abuurato haddaad run sheegaysana midaan hadal ku celiyo waad ka sarraysaa marka macnihiisu wuxuu dhacayaa maadaama aynay ii kala caddayn labada kaa tahay waxaan ku odhanayaaba ma jiro waa kufru icraad baa la yidhahdaa noocaas waa kufri jeesi ah laa yusadiquhu walaa yukadibuhu mana rumaynaayo mana beeninaayo labadii kale waxaabay ku direen dadkii sufahadii sufahadiiiyo waxmagaratadii iyo carruurtii iyo dadkii waallaabay ku direen dabeedna nebiga calayhi salaatu wasalaam waa shiideen yacni dhagaxay u qaateen dadkaasaa lagu salliday nebiga waa la dakhray calayhi salaatu wasalaam iyadoo sidaa loo shiidayaana daa'if laga soo saaray wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam falam yujibnii ilaa maa aradtu igama aqbalin wixii aan ka doonay ima aqbalin hadda siiqadu waxay u eg tahay markaa hal nin oo in cabdiyaaliila ayaa xadiiska daahirkiisa u eg yahay waxaana laga yaabaa saddexda nina qasaska ku soo arooray in mid markaa amarka sii lahaa oo labada kale ay ka sii dambaynayeen laakiin dadka kale markay la joogaan ay wada xukumayeen laakiin mid la sii qadariyo falam yuujibnii ninkaas in cabdiyaaliil ahi igama aqbalin oo igama ajiibin ilaa maa aradtu wixii aan ka doonay igama ajiibin oo igama yeelin fanalaqtu waan socday wa ana mahmuumun calaa wajhii waxaan socday walxaal ana anigu mahmuumun aan murugaysanahay calaa wajhii wejigay hortaydaan u socday falam astafiq ma baraarugin ila wa ana biqarni ahacaali yacni hamiga iyo hammiga haysta nebiga calayhi salaatu wasalaam yacni xaaladaasuu ku mashquulsan yahay horna waa u socdaa ma baraarugin buu yidhi ilaa wa ana biqarni sacaalib qarnu sacaalib anoo ku sugan mooyaane meel kale kuma baraarugin qarnu hacaalibkuna waxay ahayd baa la yidhi waa qarnulmanaasil waa miiqaadkii macruufka ahaa miiqaatu ahli najdin reer najdi miiqaadkay ka soo xidhan jireen xajka ama cumrada qarnulmanaasil iyo qarnusacaalib waa isku mid halkaa anoo ku sugan ayuun baan markaa baraarugay oo bimacnaa aan isdareemay intii hore waa mashquulsanaa meelaan marayo ma dareensanayn fa rafactu ra'sii madaxaygaan sare u qaaday faidaa ana bisaxaabatin qad adallatnii faidaa ana waxaba aniga igu kediyo igu markaa eh, dul sugan bisaxaabatin daruur daruurtaasoo qad adallatnii ee hadhaysay sidii dallaalnimo oo kale fa nadartu waa eegay fa idaa fiiha jibriilu calayhi asalaam waabayadii oo ay daruurtaa ku sugan tahay ee jibriilu jibriil ku sugan yahay calayhi asalaam fa naadaanii waa ii dhawaaqay jibriil faqaala wuxuu uhi ina allaha tacaala qad samica qawla qawmika lak jibriil wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ina allaha allah tacaala allah isagaa korreeye qad samica waa maqlay qawla qawmika lak qowmkaaga iyo dadkaagu hadalkii ay kugu yidhaahdeen adiga allah waa maqlay wamaa radduu calayk iyo waxay kuugu celiyeene kuugu jawaabeen ilaahay waa maqlay qowlkooda iyo waxay ugu jawaabeenna isla nooc bay noqonayaan waqad bacasa ilayka malaka aljibaal waqad bacasa xaqiiqe waa kuu soo diray ilayka xaggaaga ayuu u soo diray ilaahay malakaljibaali malaggii buuraha ayuu kuu soo diray lita'murahu bima shi'ta fiihim wuxuu kuugu soo diray lita'murahu inaad amarto daraaddeed bimaa shi'ta wixii aad doonto ay biladii shi'tahu kii aad doonto si aad u amarto fiihim iyaga sha'nigooda aad ka amrayso fanaadaanii dabeedna waxaa ii dhawaaqay buu ihi malakuljibaal malaggii buuraha ayaa ii dhawaaqay buu ihi nebigu calayhi salaatu wasalaam fa sallama calaya waa i salaamay nebigaa odhanaya calayhi salaatu wasalaam uma qaala intaa dabadeedna malaggu wuxuu yidhi markuu salaan dabadeed yaa muxammadu muxammadow ina allaha qad samica qowla qawmika laka wa ana malaku ljibaal ina allaha allah qad samica waa maqlay qawla qawmika lak qawmkaagu hadalkay kugu yidhaahdeen adiga allah waa maqlay wa ana malakuljibaal anna waxaan ahay malaggii buuraha ayaan ahay buuraha loo xil saaray ayaan ahay waqad bacasanii rabbii ilayka lita'muranii biamrik waqad bacasanii xaqiiqe waa isoo diray rabbii rabbigay baa isoo diray ilayka adigu iisoo kaa diray lita'muranii si aad ii amarto daraaddeed ayuu ii soo diray biamrika amarkaaga si aad ii amarto yacnii sidaan ku samaynaayo inaad i amarto adigu amarkaaga aan ku shaqeeyo si alla sidaad dalabto ee adigu markaa doonto ayuu ilaahay ii soo diray famaa shi'ta maxaad doonta yacnii maxaad doonaysaa inaan markaa aan ku sameeyo in shi'ta arrin buu sii sheegayaayoo wuxuu yidhaha in shi'ta haddii aad doonto adbaqtu calayhim waxaan ku daboolayaa korkooda alakhshabayn labada buuroode ad adag ayaan ku daboolayaa oo labada buuro ee markaysaa waxa mino ku dhow oo midna qubays la yidhaahdo midna ka soo horjeedo labadaa buurood baa markaysaa intaan qaado gebigoodoo saa ugu masaxaya waa haddaad doonto faqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam bal arjuu an yukhrija allahu min asraabihim man yacbud allaha waxdahu laa yushriku bihi shaya yacni daa inaan sidaa amree arjuu waxaan rajaynayaa an yukhrija allahu inuu allah soo bixiyo min aslaabihim dhabarradooda ka soo saaro ka soo bixiyo man yacbudu allaha waxdah mid allaha caabudaya waxdahu xaalu allah keligii yahay munfaridan laa yushriku bihi shaya wuxuu allaha caabudayaa laa yushriku bihi xaalaanu markaa u shariig yeelaynoo la wadaajinayn bihi ay billaahi allah aanu la wadaajinayn shay an shay ashyaada ka mida ah, aanu la wadaajinayn oo la caabudayn waxdahu waa xaal oo waxaa laga xaalaynayaa lafduljalaalaha allaha ah munfaridan baana macnuhu dhacaya laa yushriku bihi shay-anna faacilkaa laga xaalaynaya yacbudu huwa wuxuu allah caabudayaa faacilkaa laga xaalaynayaa laa yushriku bihi shay-an marka waa laba xaal weeye midna waxaa laga xaalaynaya min alismi almansuubi cala tacdiimi isimka tacdiimka lagu nasbiyey ta'adub laga edebsanayaan mafcuulu bihi la odhanaynin waa ta'aduban midna waxaa laga xaalinaya faacilka mutafaqun calayhi waa la isku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay walakhshabaani akhshabaanku aljabalaani waa labada buuroodee almuxiitaani ku wareegsan bimakkata maka ku wareegsan weeye walakhshabu akhshabna huwa aljabalu alghaliid buurta adag baa la yidhahdaa buurtu haddaynay adkayn markaysaga lama yidhaahdo akhshab lama yidhaahdo laakiin buurta dhagaxa sooca ah ee waxa weeye adaga sidaa isu haysata weliba dhagaxeeduna adag yahay baa loo isticmaalaa akhshab loo isticmaalaa xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam dulqaadkiisa iyo cafintiisa ayuu tilmaamayaa xadiiskani iyo inuu dulqaad badnaa ayuu tilmaamaya inuu raxmad badnaa ummaddiisa u naxariisanayey ayuu tilmaamaya iyagoo dhibaaya oo dhibaataynaya oo dhib badan uu kala kulmay ayaa haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam u sabrayaa u cafinayaa u ka jeesanayaa yaa yacni sida loo dhibaateeyey waa badnayd nebiga calayhi salaatu wasalaam dhibaatooyin badan baa la gaadhsiiyey yaa markaa dhib badan ayuu markaa dareemayey sufahadii wax magaratadii baa lagu diray isagii baa la beeniyey waa la dacaayideeyey waa lagu been abuurtay yacni mar waxay leeyihiin waa falallow mar waxay leeyihiin waa waalan yahay mar waxay leeyihiin waa beenawaas ilaahay buu ku been abuuranayaa marba waxbay ku hadlayaan ya dadkii baa lagu diray yacnii gacan baaba loola tegey yaa mar madheer la saaro mar waxa weeye beledkiisii laga saaro mar dilkiisa la ysku dayo mar waxa weeye dadkii wax magaratada lagu diro yacni dhibaatada badan ee noocaasa nebigu isagoo ku sugan haddana nebigu calayhi salaatu wasalaam mar qura ma habaarin mar qura ma habaarin malaggii buuraha ayaa u yimi jibriil baana uga soo horreeyey qowmkaagu waxay kugu jawaabeen ilaahay waa maqlay malaggii buurahana kuu soo diray si uu amarkaaga ugu shaqeeyo oo waxaad doonto aad u amarto malaggii buuruhuna sidii buu u sheegay salaan dabadeed waxaanu u sheegay inuu awood u leeyahay buuraha inuu ku masaxo aan qofba ka hadhin labadaa buurada intuu soo qaado inuu saa ugu masaxo inuu taa awoodayana waa u sheegay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ihi maya waxaan ka rajaynayaa ilaahay dhabarradooda inuu ka soo saaro qaar allah oo keliya caabuda aan cid la caabudin allah oo qura caabuda waxay noqotay inuu sidii ku sabro oo dulqaato oo ka jeesto waxaa laga qaadanayaa siduu nebigu calayhi salaatu wasalaam khayrka ula jeclaa dadka siduu u dulqaadanaya u sabrayey ayaa laga qaadanaya siduu rajaynayaana dhacdo dadkii yacni markaa saasee gaalada ahaa yacni qaarkood way soo islaameen iyaga laftoodii dad badan oo mu'miniin oo allaahoo keliya caabudayaana way dhaleen ya gaalada kii ugu darnaa oo abujahal ahaa dee carruurtiisii baa islaamtay waa tii odhan jiray cabdullaahi ibnu cabbaas wuxuu yidhi waxa weeye abujahal markuu sheegayo wuxuu yidhi inankiisii baa islaamay oo inantiisii baa islaamtay oo hooyadii baa islaamtay oo ciddan kalaa islaamtay oo walaaladii baa islaamay isagaa gaaloobay wa nuuran adaa alarda mashriqan wa maghriba wa mawdicu rijli minha aswadu mudlimu yacnii waxaan arkay buuhi nuur arlada iftiimiyey bari iyo galbeedba laakiin meeshaan addimada saarayaa waa ka madowdahay qoraxdaas soo baxday arlada iftiiminaysaa dee qofku markuu soconaayo kolba halkuu addinka saarayaa addinkiisuu ku sugan yahay dee bacad ma leh saasuu ka dhigan yahay buuhi abujahal halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk